soo beledka joogi waayey waxaa u banaan inuu tayamumo ama u akriyo waliba fiiriyo salaati salaad ba ahaade ninkii biyo waayey ragcada waa heli karaa inuu tayamumo kana akriyo waliba salaad isku akriyo waa u banaan maxay tayamumka waysada bedel ay ka tahay ama taasirka hmm. akrinteedi ma la gareebo maxaa yeelay formadeedii ma ictiqaadkana wardi wataan ama baradiisi iyo baradiisi iyo barashadiisii yani baabulxadas yaa wuxuu sheegay wataxillu waxaa xalaal ahaadaa bijunubi nikii janaabada qabay waxaa u xalaal ahaataa adkaaruhu adkaaru qur'aani qur'aanka dikriyaalkiisa oo xalaal ah ha u banaan wataxillu waha u banaan bijunubinkii janaabada qabay adkaaru adkaaru qur'aani qur-aanka digrigiisa u banaan iyo wagayrihaa geerkeedii mawaacidtii oo qur-aanka oo banaan tahay inuu sheego akhbaartii qur-aanka axkaamtiisii laa biqasdi qur'aanin qur-aan qasdigiisii loo sheego ma banaanaa laa biqasdi qur'aanin qur-aan uqasdigiisii uqasadkiisii inuu u sheego banaanaa laa ilaaha ila allahu banaanta adkaar qur'aan waaye alxamdu lilaahi adkaar qur'aan waaye qur'aanku imaano faaclam anahu laa ilaaha ila allahu aydan waa kaas faaclam anahu laa ilaaha ila allahu subxaana allahi xiina tumsuuna xiina tusbixuuna ma subxaana allah tira adkaar qur'aana kamid tahay u banaan u banaan tahay taa waa u banaan junubki inaa digriga qur'aanka asla yimaado laa ilaaha ila allahu iyo magaciisii subxaana allahi alxamdu lilah qur'aanka waa ku jiraa ये लगता अल्लाह ऊपर कुरान की जगह हां मैं आज ये मेरे को दिख रहा अल्लाह ऊपर कुरान की जगह سبحان الله وحمد الحمد لله وقل الرحمن الله أكبر نسيان بعيد خلام خلام لا حول ولا قوة إلا بالله قرآن حول ولا قوة إلا بالله وقتها الخير كم متى قرآن كم متى يوم مكتيس يعني لا بخلت قرآن قرآن تقول مثلا مكتيس baabuur koraayo inaad hidaa uma qasdi waayo horaa akri laakin dikrigii oo la suneeyi waayo markii baabuur koraayo markii doon koraayo markii gaadiid korkiisa istaalaan isku dameer koraayo markii geel koraayo kulli bes subxaana aladi sahalalnaa haadaa wama kunaa lahu muqriniina intaas yani sidaa yani maya waasay qasdi qur'aan ma aha waa u banaan tahay tahay laa biqasdi qur'aani macnaheeda waayo markii musiiba i maxaa loo siinay ina siraa lilahi waina ilayhi raajicuuna qur'aanay kamid tahay qasdi qur'aan sinas udhahin waayo ama qasdi qur'aan haduu yiraa waa ka xaaraam qasdi qur'aan haduu leeyahin musiiba dhacdhacda daraaddeed isu lahaayo baabuurka kortii daraadii subxaana aladi sakar lana isu lahaayo kaasay maya xaaraam ma ahaa ma xaaraam ahaa axkaam qur'aan shay sheega mawaacid xu qur'aanka ku yimid ka warama akhbaartii waxyaalahaas xaraman aaminan ilaahayb camal aan leeyihin hadda waxyaalaha badan waad ka fikartiine yani kulli waxaas banan yani xaaraam ma ahaanin waad xaaraam ma ahaanin wixii afkiisii oo ka himaado oo bilaa qazi ahaa isna taasna isna xaaraam ma aha taasna oo qur'aan xaggiisa afkaa ka soo baxay udkuluu bisalaami aaminiin iska dhaha dadaas udkuluha bisalaamin aaminiin waxaa camalaas jira afkiisa kasoo bagtay qur'aan ma aha ila biqasdi qur'aanka qasdi imaam nawowi waxuu leeyay keyrkiisii taasay yani nadmihii waay lagu helo waa gayr qur'aan aayateel mukadamateyni camal lamadi aayo basmaladii iyo xamdiladii waxay a qur'aanka ku imaanin qur'aanka mahayna meel kale ku imaanin intaa dhan waxaan qur'aan ahayn waa ku himideyn bismi illaahi raxmaan raxiim aytaysu horumareen yani musiibada waktigeed waa loo yaqaan waa loo caadi yeeshay markii baabuur la koraayo markii gaadiid la koraayo kulli waa loo caadi yeeshay maca dalik waxay nadmigiis iyo qur'aanka aan l qur'aanka maahine meel kale aan ku imaanin ikhlaas suuratu ikhlaaskii waay ayatul kursi waaye taasi usne qur'aankiisayahay qur-aankii waay ku ma akrihaayo walkuhaasta waxbarashadii kuwa waxbarhaayaan doo qur'aanka dhamaantiis akriyo laa biqasd qur'aani qasd qur'aan ku akrinin tacliim iyo tacalum iyo waxyaalahaas taasi dul waay leeyihin yani sheekh zakariya sheekhi muqniga sheekhi markaas ilah sheekh zakariya ku wadaa fi sheey sas jawaabi low qara'a alqur'aana bijamiicahu laa biqasd qur'aani jaaza sheekh zakariya ku jawaabi أقله imaam nawaawi radia allahu tacaala canhu waardaahu waxma loo soo dhaafin wixii ilaahay xaggiis laga soo guuriy waana soo fisiray rasuulka xaggiis waxa laga soo guuriy waa fisiray imaam shaafici xaggiisii musani iyo xaggoodii waxay soo laga soo guuriy waana soo fisireen culimada waawsi kale oo soo camal ahayn saan lay ahaayeen ilaahay akraal naqdo ulkan al raal naqdo radi allahu canhu wacana waaqaluu waaa waaqaluhu aqaluhu وأقله وأقل الغسل ساسع طاهر وأقله أقل الغسل وأقله وأقله وأقل واجب وأقل وأقل واجب الغسل كما ابن حجر iyo culmadii kale ka dambaysa dhamaantoodii yani damiirkan waxaa alisu haaya damiirkan ishkaal lamale insha allahu taala waaqaluhu fi damiirka cilmigiisa haddii damiir mas'ala walba ayat ahaa xadiis ahaado yani fiqhi ahaa damiir baad istoosin iyo mahelo celay haddaan toosin masaladaba toosin saxiiba mala lgusli daahirka sa waaqaluhu waaqaluhu aqalu waajib lgusli yani dhaweedka yani waajibkiisii ka u yar oo la-aantiisii khawees aan ansaxaynin oo khaweeska as ansaxaynin haweeskii waajibka ahaa waajibka ahaa oo ka u yar oo la-aantiisii la-aantiisii khaweeska as ansaxaynin liturafcu janaabatun waaye janaabadii niyadeedii rafcu janaaba janaabadii koryeeliteedii laniyooda waaye diideedi waaye aqalkii ka hal waajib اgusl aladi laa yasx bidunihi horta basoo galin karaa an waqbayno aqalhu aqal gusl qusliga ka yalaan badan kale waa kana niyatu niya waaye niyatu dafki janaabatin janaabadii koreebateeda niyadeed waaye hadii janaab hadii junub ahaay hadee amase hadda xaaid ahayd hal nif diidar baxeedin waaye haddii nifaas ahayd diidar waxba nifaasin waaye intaa iska dhe kaas waaye o amase istabahati muftaqirin istabahati muftaqirin koo baahan baleesasadiisii ilaa shayin shay u baahday muftaqirin istabahati muftaqirin oo niita istabahati muftaqirin kalamaad mano aqaluhu aqal lgusli waxa waaye algusl waajibi oo oh, duunkiisii la-aantiisi niyada ansax ah wax ansaxaynin waxa <clears throat> waaye rafc janaabatin waaye janaabadii koriyadideedi niidey waaye o niyt istabaacati muftaqirin oo baahan ilaa shay shay u baaday ilayhi ilaa niyat oo bni ila niyata u baahday kaasay banirsigiisi oo adaa fardi lgusli usligii fardigiisii yani gudushadiisi niyadii waay o amase mafruudin oo amase mafruud oo niyata mafruud mafruud lgusli oo biabli fardi liniyati intaa waaye wa tacmiimu kilamaad tacmiimu shacaarihi intiisa camimadii waaye wabasharigii jibilkii camimadiisa waaye walaa tajibu ma waajibto madmadatu lagu qasho ma waajibto istinshaaqu ma waajibto waakmalhu waakmalhu akmalu lgusli macnaa waakmalhu intana sidii waaye waakmalhu fir dabaydkeed waakmalhu akmalkiisina waxa waaye akmal lgusli la iska wado waayo akmalkiisi waajib manduuba kulmi ah isaalat lqadari qoonki zuurintii waaye madidii iwadigii iyo waxay wasaq wasaq ahaay korka gaari candub candubtii haa la zuuliye waayo uma bacdigeedii haddii izaalada la helo bacdigii alwudu uweyse waayo fi qoolin yuakhir waa la akhiraa yuakhir waa akhiraa gaslu qadamayhi lamadii lug dhaqidooda waa akhiraa uma ka bacdi ka ahdu macaadifihi makaanu laab laabkiisii faaj faaj faaj faajadiisi waaye faajadiisi waaye keliya waqtu فahda macafifihi makaan laablaabkiisii baajashadiis la baajaysto waaye lafifiriyo intaas mehelalaabka shakfasha laabkoodii uma kabacdi yufiidulmaa intaas isbaaja baajooda kabacdi mihi laablaabnaay asfifiriyo yufiidulmaa bihi waa shuwaa calaa ra'si magaciisa ku shuwaa walkhalilu waa gelgeliyaa uma kabacdi shaqihi layman uma kabacdi adgeliyo hadane yani فقه الأيمن مع يفيض الماء به واشوى على تشوى ويخلل وقلقليا به شعر رأسه مضحي تنتهز قلقليا ويخلل وقلقليا به هو شعر تياز قلقليا ثم كبعد رأسه ما شعر تياز قلقليا ثم كبعد حتى معالري شقه الأيمن مياه شق مياه uma badi hadana waaad ku shua yufid waa shua alma bihi shahi اayman alىa shahi اayman yani alaa shai dhinaciisi midgeed uma bacdigeedii aleysa dhinaci bidh ku shua uma ydluku rugaa waa jijibiyaa wayudaliku miya waa jijibiyaa wayusaliu sadex sadeaad ka dhigaa ki walba sadex sadex gooro ku shubaa sadex gooro rugaa watudbicu اxeeda naaftiina waxay raacsisaa xeedkii israhu raadkiisii miskan ay raacsisaa wailaa hadii kale fanaxwu haddii miski ay haysanin fanaxwu waxay lamid ahaay warigii sandalkii una kanaqaani waxyaaba hasisgoomay raacsisaa hadday haysanin caray gidinaysaa ay ku dhakaysaa hadday has hadda alxamdulilah oomaa la keenibe waaa la keeni waxyaala ulahaa la keeni waaa la keeni waxyaala maxaa lihaha kamba maya ko kalaa jiri maxaa lahayay karabalinka masuus waay vitolaa la keeni waa waxyaalaas ay raacsiisaa intaas kulli insha allah waad waa shuweynaa tamaan berina insha allah waa tartiib aan tartiib siinaa markaas maxaa yeele masalada kasto waa si aad ka barakaysantaa mase macla badan gelina ama shubna tuwaqtada walaa yusanu ma la suneeyo bikhilaafi lwuduubi tajdiiduhu tajdiiduhu tajdiid lgusli fi waysada camal maaha tajdiid lgusli lama suneeyo tudbicu waractihaa naagtaasay khaliya ba ahaato xeedkii iyo nifaaskii israhuraadkiisii isra damiyaa la wadaa dhiigaan dhiigaan raatiid waxay raacsiiyeysaa walow haliyatan a ahaato nin qabin a ahaato walow bikran a ahaato bikra a ahaato isral ceed inay raacta sunna ah miskan ay raacta miska waa macruuf ba leelahay macnaha miska suufay ku qaadaysaa xadiidka u asal ah oo yani naagtii nabiga su-aashi maxay ahayd ya rasuulallah tiri maxay ahayd xadiidka buhaari muslim wali caaisha waxay tiri naga utimina waxay tii ya rasuulallah <coughs> dhiigan khabaysta maxaan suubiya yani gawlka suuf qaado oo misku kudan bil kadahari bihaa isku dhahay shay un dhahaara kaa dhaha sabi waa subxaan allah markaasu maradiisaa wadi ku dawaashtay nabiga tadahari bihaa waa shay yaa ka soo fadhay markii tir shay yala shay un dhahaara kaa dhaha gudigiis dawaashtay nabiga maradaas ku dawaashtay markaasay markaasi shay yala shay yala subxaan allah markii sidii haddana markaasay caaisha soo jiidatay agteeda ay joojisay bacdi xaajadii isqaayadaysa caaisha u sheeg saaniya saaniya suuf bax kukuf miski isgili ama catar kukub cataryaalka dhan waa keena cataryaalkaa kaas oo qabool iyo kuleel waayo cataryaal qabool oo meher kuweynaa jira kuwaasna qaaba hadii rabisi la waayo intaan dhan haddii la waayo la waayo dhoob dhoob dhoob soo rugto asoo bixi hadda waxyaa ka badan fiificana ba alxamdulilah inta waay maxaa yeeli maxaa loo amruhayaa ninkaadi intiaar isku dhicin ninka yani lagu heetala qaado oo dhiigeeda raadkiisa asjoogo waxaa kasoo uraa dadka bargooda urkaas ma celi karaan maala arkaa muntiga hataa waa la arkaa ida isnacaa la arkaa intiraar manaa iska fiigin shareecadu sheegso ninka iska fiigin iska ordin yani xaggeedi ahaan aa loo amri inataan ay yeesho inta waay walaa yusanu ma la suneeyo tajdiid lwuduuci weysadii cusbaynteedii lama suneeyo cusbaynta habeedkaa haweenkii lacusbey lamasrasiiweysi camal maaha waa haweenkan iya haddane wakle haddana cusbey tajdiid lacusrisoobe ma bana sunna ma aha maxaa yeelay mala soo guurinin nabiga ma laga soo guurinin mala soo guurinin saa daraanteeda sunna ma aha bikhilaafi lwuduui weysada khilaafsan yusanu waxaa la suneeyaa anlaa yanqusa inuu ka yaraanin maa lwuduui weysada biyaheedi inuu ka yaraanin an muddin ma ahay an muddin madaal in la jira markaan dad kaleet maxay shood shood yaa dhahaa waxaas shood nimsa madaal waa shood shood ma shood xusuuska ka yar wayusan waxaa la sunnayaa alla yanqusa inuu yaraanin aw ka nuqsaanin macnaa oo ka yaraanin maa lwuduu'i waysadii biyaheedii lamadii isku dar waaye an mudin shood inuu ka yaraanin macnaa madaal afkaani waaye madaal in laiska yaraanin madaalow hal madaalow iska yaraanin biyo la qubaysahaayo halmada la iska yaraanin wlgusli walaa yanqus wayusan waxaa la suneeya allaa yanqus inuu oo yaraanin maa lgusli habaaska biyihiisin aan saacin waxay intaa mood israafa laleeyahay waxaad intii adiga tacmiimkuu keeni karaa hadii tacmiim iska keeni waay ku dartaysa laakin halhaan in isgaadsisaa rabaa sunada halhaan waay walaa xadda lahu bays biha waysadaa ibeha khawaaska xad malaha low akaluksaamalahaas oo waysadii kaamil ad helaysid mudkasi duna baadida mashnua kuweyn qaataan waxba ahayn haddii iskaafi hayo yani badanka isbaaqu lwudu loo heli karo oo mud aska yar yahay wax ma dhiwaayo wax ma dhiwaayo maxaa yeeli kafa waa kaafiya isbaaqaska ilaah hujigeed ku dhahaa waa kuluqluqaa istinshaaqaas imaaha tacmikaas usoo dhaqay tacmikaas saddexdaas dhaqay alowahii kulli saddex saddexdii waa ulihimid maa heli karaa biyahana cusbad waa ka yar yahay baadiida han kasuduuda oo barteen maxay dhiyarada abariska wayaal jadho ani waa yar ijoogi jira oo islaantii abteed ahay reer burhoodlas ahay waa ka yaagi jira wax kuis qaada fabidohniya aska ahaa fabidohniyana waa la diidi mana suufiya fabidohniya idaa tawaatu fabidohniya eh. kuwa leeyahay idaa salaytu fabidikiya kuwa loo cay ah eh. loo keen ay ka dhihi jireen marka waxa waaye isdaaga bahdilelaa u anfaca rifka yaa la rabaa qaliil in la isticmaalo halaas la gaadsiyo waman bihi najis ninkii waman ninkii oo bihi bibadanihi najisu nijaas ahaate yagsilu waa dhaqaahu najiskaa waa dhaqaa tuma kabacdi yaktasilu waa qabaystaa alaa takfiilahumaa lamadaan makaafiso gusligii iyo nijaasadii guslatun waaxida hal dhakid makaafiiso makaafiiso qoolkan wakada fi lwudu'i waysada waa lamid ah idane yani waxaa la rabaa in horo nijaasada la dhaqo kabacdana waysawaysaan hadda waa nafais mutajaadaadka isdhehi jiray maahi waa soo markee nafais mutajaadaadma oo nafaaista sheegay kamid tahay alasaxu kolka asnimo badan oo qabiga takfi waa kaafiyeysaa habkaahi hufladaa kaliya kaafiyeysaa takfi lhuslatu hufmankaas kaafiyey wallahu beya aclamu ku caalimi kula caalimi ka caalime mid اgتsاl ninkii qabaysta جaناaبةn جaناaب أجrيd وجuمcaة جuمع xaslaa جuمcadii iyo جaناaبadii ninkii oo isla qabaysto oo macnaa naweydu رفع الجaناaبةi maعa suنaةi غusل جuمcati ninkii niyeysto xaslaa lamada oo xasilaayaan l cadina midkoodii ninkii niyeysan xasla فaqad نفع جaناaب kelya niyeysat جaناaب kelya ku xasilaysa sida جuمca oo sunada ahay waa lagaa rabaa ina gooni oo niyeysatid a lagaa rabaa qabays taasi qultum aan lahay walow axdaa hadoo yani xadao tuma bacdigeeda ajnaba oo dunuubo oo amase cagsuhu cagsigiisii ajnaba waa dunuubay bacdii haddana axdaa xadatay usla ka bogtay kafal guslu cala lmadhab namnaa qabano wallahu ibi aclamu ka caalimin kula caalimiin taqriirkii beri أقله من تبنه أقله aqal waajib اlgusl amali saas aladi oo laa yasix biduni macnaha haweyska waajibkiisii ka uyar oo la-aantiisii haweyska ansaxeynin niyatu rafc اljanaabati janaabada yani koriirideedii oo la niyoodo waaye hadi ninka oo ahaa junub sabka junub janaaba kaway hadi xaaid ay ahayd yani waxay niyeysiisaa iyadana rafaxadat alxaydi hadin ufata aheed waxay niyeysiisaa niyada yani yani rafcalfaasi intaas kuli oo amase niyada istibaaxati muftaqirin oo amase yani waxa waaye ka u yar waaye niyada istibaaxati mufta istibaaxati shayin shay banays bana banaysiisi waaye sheegaasoo muftaqirin baaha ila lgusli oo baahday ilayhi ilaa gusl u baahday waxaa qabees u baahday banayssadiisi oo la niyooda waaye maxaa waaye waa qabeys u baahan macruuf waaye haddii janaab ay kugu dhacdo haddii naag xeed qabto qabeyskay u baahan tahay oo u baahan tahay oy niyeysaysa waxa waaye yani kan u baahan tahay oo qabeyskiisa u baahan tahay dhawaaftii salaadii iyo saas naagtii xeedka kago iidane sabaaxatu wad inay yani intaa محرما محروق باب صفة الوضوء هو أداء فرض الغسل غسله فرضه سجود شديد سواه ايش فرض نويت أداء فرض الغسل لله أما نويت استباحة استباحة الصلاة لله نويت استباحة الطلاء يعني طواف وحياوها أما yani nawaytu adaaءi اfardi oo amase nawaytu fard اlgusli oo amase nawaytu اlgusl اmafruud intaas alunista amase nawaytu gasl اwaajibi amase nawaytu طahaarat lisalaati intaa kuli aqalkii inta waaye aqalkii inta waaye calaa kuli xaal musliga oo ninka nool a ah la wadaa kan waxaa ku baxay ninkii dhinti dhaqankiisii ninka nool yani us qabeedkiisii yani ka u yar waxawaaye waajibkii u yar waxawaaye oo la-aantiisii qabeyska aan ansaxaynin oo janaaba aska qabaysta ama geerkeedii amase wax sabaabiyaalka oo la suneeyey kamid a ah oo qusli loo sameeyey intaas taa waxa waaye ka u yar saas waxa waaye nawaytu rafc اjanaabati waaye nawaytu rafc اjanaabati taa waaye marka kayfiyada loo qabeetahay kulle intaas marka waxaad ogaahaysaa istilaaxa minhaajka waxaa baro maxaa waaye haddii sheekha asiraa aqalo yani asiraa waxaa la ogadaa wixii waajibka oo غsl meeشhaan wxi waaجibkii ku koobna la wadaa haddii sidaa akmalne waxaa lagu wadaa yani sunadeedi yani sunad waajibkii i sunadii wada jirkoodii asmea ka oobsadasha akmal markii sirina waxa waaye waxay suna ahay wixii waajib ahay qabeedku waajib ahay wixii suna ah mees ka oobsaday inta inta hadii inta waa soo sheegnay marka waakmalhu waakmalhu ka u kaamil aasha dhahaa maxaa layidhi haddaan haweytu fard اlgusli hadii laga baxay maxaa ku xigaa maqrunatan xaal ay tahay nidah tololxariiriyey maqrunatan xaal ay tahay tololxariiri biawali fardin fardiga awalkiis lala xariiriyey fardiga awalkii lala xariiriyey waxay soo hormaray wudu ay saas tahay intaan fardigeedi waxa waaye awala maqsuulin min badanihi yani fardigii inta waxa waaye meh bilaaw oo dhaqaayo korkiis oo ka dhaqaayo meesha u horeeya waaye meeshaas kor ahaayaa hoos ahaayaa farqi ma leh maxaa yeele khawaaska tartiib ma lahaanin tartiib madaxnin low asdhaqoo juz oo usiga kamid ah asdhaqay filaaniya waa niyeystay bacda qosl juz inaas markii oos dhaqay bacdigeedi aas niyeystay mayso meelaas soo dhaqay korkiisa kamid ah haddii meel as soo dhaqo oo niina yani markas dhaqaynay waxaan as niyeysnayn kas meehaasi dhaqidiisi inuu soo celiyaa waajibaa soo celiyo waajibaa maqrunatan xaal ay tahay hadii maqruna magodan tahay maqrunatn waay toola xariiri iska maqrunatn waay toola xariiri biawal ri biawal fardi fardiga awalkiisi awal fardi lguslis tartiib male intee waay koo maabiyaad urakhaysido macnaha waxaa la wadaa waxaa masalan aday ko waxaad akraysaa lugahaasoo dhakaysi markii janaabada kugudhacda bacdi dhaqida waaad kuaa lugaha lugaha kusunaysat luga inay e kunaysat waay maqrunatan maqrunatun waay tol alxariiri biawal fardin fardiga awalkiisi awal fardi meel kor ahaaya hoos ahaaya may dakri ko maad kunaysaysaa maana madax kaliya loo bilaawaya ma aha ma la diidin madax loo bilaawaya ilaa adka dhamaysan awed fard fard lqusmiyan awed fard bas askadahay laakin fardiga koweyd waxay ku dhacaysaa haddii meelahaas oo dakri ko adiga markaad ood niya ada imaanin dhaqidiisii oo dhaqidiisii inaad soo celisid inaad soo celisid inaad soo celisid icaadadaa waajibaysaa qunuutin biawal fardi nasbigeedana waa asaxa oo laga dhigo masder oo maxduufa meesha waxay naqaysaa waaqaluhu أفضل الفرض أن يروي حذاء sidaan inaas niyeesto sidaasoo oo inaas niyeesto inaas niyeesto kada niyatan niyadaasoo oo maqruunatan la xariso oo suuf oo mee xastan niyada niyadaasoo oo yani caamilkiisiya masdarka caamilkiisiya limasdari maxduufin aloo celiya niyatan maqruunatan niyadaasoo maqruunatan xaalaytaytoo la xariisatay ilamaad waxa waaye tacmiimu shacarihi sintiisi inuu qabeeska ku camimo basharihi gibilkiisii gibilkiisi inuu ku camimo waaye shacran wa basharan waxa ah meeshii arkaan la dhahay ah, inta waajibkeeda halahaan waaye aluhu walaa tajibu mawaajibto qusliga fidiisii madmadatun luqluqasha ma waajibto walastinshaaqu yani sandaasi ma waajibto mayeele amadaasi suna waaye sidi wey saddex male waaye maxaa yeele maydka dhakadiis nisaaq maxaa yeele ficilka oo mujaradka ah wujuubka ma tusi haayo laa tajibu ilaa idaa kaana mujmal hadcadeehaya maana oo wujuubka ku tacaluqay meeshaana san ma aha akmilhu akmalhu akmalhu guslii gusliga ka ukaamil aasha badan ka ukaamil aasha badan waxa waaye yani waxaa loo wadaasi sheeka isku yiraa faha minhaaja yani ogaaw minhaajadiis be waxa waaye isilaaxiisii haddii aqal asiraa waxa waajib ku koobana wada ulajeedaa haddii naha akmal asirine yani suno iyo waajib wada jirkoodii